alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wslam wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeennaani waa kii sideedaad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi saxaaba alqisatu asaadisatu cashara qisada lix iyo tobnaad fadlu ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood fadligeedii weeye juwayriyatu bintulxaaris ahayd juwayriya bintulxaaris marka koowaad waa gabar saxaabiyada marka labaadna ummuhaatulmu'miniin bay ka mid tahay oo xaasaskii nebi maxamed mid ka tirsan weeye sala allahu calayhi wasalama saan xadiidka ka dheehan doono ka arki doono qolo carbeed oo ree bani khusaaca la yidhaahdo jifo ka tirsan oo ree bani musdaliq la yidhaahdo ayayna ka dhalatay qolyahaasaa marka arki doonaa insha allahu tacaala say uga soo wareegtay can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat waxay tidhi waqacat way dhacday juwayriyatu bintulxaarih juwayriyadii ina xaaris ahayd ibni lmustaliq ee xaaridkii ina mustaliq ahaayoo reer bani mustaliqa ahaa fii sahmi haabit bni qays bni shammaas ninka saxaabiga ah oo thaabit ibnu qays loo yaqaano ibni shamaas ninkaasaa wuxuu u qor ahaan qori ahaan qaniimo la qaybsaday iyo sabaayaad la qaybsaday iyo addoommo mid ka tirsan bay ahayd waa la soo qabtay markii la qaybsaday addoommadii ninkaasaa iyada saami ahaan u helay ow ibnu cammin ama ina adeer nin u ah lahu asaga ayaa saami ahaan u helay fa kaatabat way kitaabaysay calaa nafsihaa nafteeda ee kitaabaysay kitaabada waxaa loo yaqaan ninkii ay addoonka u noqoto thaabit ibnu qaysha ah, bay la hadasho waxay tidhi haddaan xoolo qadarkaa dhan kuu soo shaqeeyo kuu keeno may xoraynaysa markaasuu yidhi haa kitaabadu waa taas qofka addoonka ahi qofka iskale inuu ku yidhaahdo hantida intaa la eeg baan bixinayaa haddaad i xoranaysa asna wuu ogolaado wa kaanat waxay ahayd imra'atan qof dumar ah mallaaxatan ee aad u qurux badan bay ahayd way qurux badan taha ma aha aad bay u qurux badan tahay wey qurux zaa'iday lahayd taakhuduhaa waxay qaban jirtay alcayna isha ilqabatay lahayd oo qof allaala qofkii arka waa soo jiidanaysa quruxdeeda iyo bahjadeeda taakhudu waxaa qabanaysay ha iyada alcaynu isha ayaa qabanaysay qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fa jaa'at juwayriye ayaa timid tas'alu xaalo ay weydiinayso rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama kaalmo xaale ay ka weydiisanayso fii kitaabatihaa kitaabadii iyo qoraalkii lagu qoray iyo dhaqaalihii la saaray awoodeedana ka badnaayo wax aada u culus ahaa ayay nebiga waxay rabtay inay tidhahday ii kaalmeeyo xoolahan iga bixiyo saan u helo waxaa intaa weeliya gabadhaani waxay ahayd qolyaha reer bani mustaliq ugaaskoodi baa dhalay gabar marka iska rayido oo caadi yaho bulshada caadiga ma ahayne waxay ahayd gabar qoys madaxa ka soo jeeda sidaa awgeed riwaayaadka xadiidka qayb ka mid a waxaad arkin ayadoo odhanaysa nebi allow imtixaanka igu dhacay waad og tahay wax kaa qarsoon ma aha ninkaasna addoon baan u noqday awooddeyda wax ka badan buuna isaara ayib falammaa goortii qaamat ay juwayriya soo istaagtay calalbaabi albaabka guriga nebiga oo caaisha ay joogtay oo fa ra'aytu aan arkay bay tiri haa juwayriyu karihtu waan karaahsaday tiri makaanaha meesha ay taagan tahay inay gabadhu si xun u socoto ha u qaadaan oo si xun u socod ay u socota loo karahsanahayo waxay diidantaha gabadhan qurux badan oo guriga ag taagan waxay isleedahay tan nebigu intuu arko dhaafi ay mayso marka gabarh aan xataa addoonnimadii weli ka bixin oo aan xilihii nebiga iyo xaas weli u noqon oo waxay mustaqbalka noqon doonto aysan ka warqabin quruxdeeda caaisha intay la cajabtay bay halkaa masayr ka gashay umuna caaisha waxay tidhi wa caraftu waxaan kaloo ogaaday anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama sayaraa inuu arki doono minhaa ayada xaggeeda xaaluu ka ahaaday mila ladii kii wax la mid ah ra'aytu an waan arkay ayadu maxay aragta gabarh qurux badanoo cajab qabta soo ma ahayn gabadhaa quruxdeeda saan u arkay nebigu inuu u arki doonana waan ogaada maadaamay dan ka leedahoo hortegi doonto fa qaalat juwayriya waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ana anugu juwayriyatu bintulxaaris juwayriyadii ina xaaris ahayd baan ahay ninkaad garanaysa ay dhalay oo carbeed oo odayga ahaa ugaas dhaqameedka ahaayo beesha dhan ugaaska u ahaa gabadhaasaan horta ah wa ana anigana kaana waxaa ahaaday min amri arrinkayga xaggii xaaluu ka ahaaday maa shay laa yakhfa aan kaa qarsoonayn calayka adiga dushaada wixii hore aan ahaan jiray iyo qoyska aan ka soo jeedo iyo boqortooyada waad garan wa innii aniguna waqactu waxaan ku dhacay fii sahmi haabit bni qays bni shammaas miimkuna waa shadan yaha shiinkuna waa kordhigan yaha ninkaa asaga ayaa sahmi ii helay wa innii anuguna kaatabtu waan kitaabeeyay calaa nafsii naftaydoo waxaan ku idhi xoolaan ku siina aan xoroobo fa ji'tuka waan kuu imid nebi muxamedow as'aluka xaalaan ku warsanayo ku weydiisanayo fii kitaabatii hawshaas ayada ah iyo mukaatabadaas ayaan icaano iyo kaalmo kaaga rabaa saasaana kuugu imid fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fahal laki gabar yahay ma kuu sugnaatay ilaa maa shay maylun leexasho ilaa maa shay xaggii aad u leexatid huwa asaguba khayrun kaaga khayr badan minhu ay mima tas'aliin waxaad i weydiisanaysa wax ka khayr badan ma rabtaa caaisho baqdinteedii baa soo dhowaanaysa soo maaha waxaad i weydiinaysid wax ka khayr badan ma rabtaa qaalat waxay tidhi wamaa maxaybuu huwa sheegaasuu yahay yaa rasuulallaahi rasuulka allow qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama u-addii waan gudayaa canki xaggaaga kitaabataki qoraalkan iyo kitaabadan iyo xoolahan lagugu leeyahay waan kaa gudayaa wa atasawajuki waan ku guursan ah, waa waxay wadnaha farta kaga haysay caaisha qaalat waxay tiri ayana qad facaltu waan sameeyey diyaar baan ahay tiri awal xorriyad keliyaan rabaye xaas nabi moxamed inaan noqdo haddii ay ugu darmatay maxaaba iga maqanba waa barwaaqiyi liibaani qaalat caaisha waxay tidhi fatasaamaca way ismaqashiiyeen tacnii waxay ula jeedaa annaasa dadka dadkiibaa warkii isla dhex qaaday oo waxay ismaqashiiyeen anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qad tasawaja inuu guursaday juwayriyata juweeriye inuu guursaday baa bulshadii dhex qaaday dadkii o dhan baa isgaarsiiyey waxaa cajiib ah qolyahan reer bani mustaliq xoolahoodii o dhanna waa la qaybsado haniim ahaan baa loo qaybsada dumarkiiyo ciyaalkiina addoomma ahaan baa loo qaybsaday ninba meel buu kala dhaca marka intuu qorsho u helay fa arsaluu waxay soo direen dadkii saxaabada ahaa maa wax allaala wixii hanti iyo dad ahaa oo fii aydiihim gacmahooda ku jirayoo min asabyi maxaabiis ah wax allaala waxay maxaabiis hayeen oo qoyskaa ree bani musdaliq ah dhammaantood intay soo direen bay waxay nebi maxamed ha loo geeyo waa xoroobeyn fa actaquuhum wayna xoreeyeen oo waxay yidhaahdeen nebi moxamed xididkiisa annagu addoonsan mayno wa qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen ashaaru rasuulillaahi ashaaru haddii sidaa loo loo godo waa khabar mubtadihi ka xadfayo wuxuu noqon hum ayagu ashaaru rasuulilaahi rasuulka alle xididki weeyaan sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo bannaan in la kordhigo oo ashaare la yidhaahdo ficil meesha ka xadfan ayaa markaa nasbinaya wayna bannaan tahay mafcuulkii oo kordhiga ficilkii nasbinaya inuu meesha ka go'o macnaheeduna markaa wuxuu noqon ashaara rasuulillaahi arsiluu sii daaya ashaara rasuulilaahi rasuulka alle xididkiisii ama actiquu xoreeya ashaara rasuulillaah famaa ra'aynaa maanaan arag bay tiri caa-isho imra'atan qof dumar ah oo kaanat ahayd acdama mid weyn barakatan xagga barakada iyo khayrka calaa qowmihaa tolkeed minhaa min juwayriya weliga iyo ree tolkeed qof uga barako badan maanan arag baa juwayriyu sabab waxay tidhi actaqa waxaa xoroobay fii sababihaa ayada sababkeeda miatu atu ahlu ahli beytin boqol qoys ayaa xorowday ayada sababkeeda oo min bani mustaliqin ree bani musaliq min bani lmusaliq ree bani lmusaliq waa boqol qoys maaha boqol qof boqol qoys weeye waxaa dhici karta qoysaska qaarkood toban qof inay ka kooban yihiin qaarkood labaatan qaarkood ka badan yihiin qaarkood ka yar yihiin gabar marka qoyskeeda kaga baraka badan maanaan arag xadiidkan waxaa wariyey abu daawuud fii saxiixii buu u wariyey ku wariyey markuu xadiidkan wariyey ka bacdi abu daawuud fii sunanihi ku wariyey sunanihi weeye buu wuxuu yidhi haadaa xujatun fi anna alwaliya huwa yujawizu nafsahu sidaasuu daba dhiga meeshan haddana uguma qor wuxuu leeyahay xadiidkaanu wuxuu daliil u yahaa ninkii gabarh weli ka ah inay u bannaan tahay gabadhuu wilaayadeeda hayay inuu isagu isu guuriyo gabar baa waxaa looga dhigay maalan in adeertiisoo kale gabar qaraabadiisa ah gabar uu soo korsado ajanabi ka ah oo gurigiisa joogtay baa laga yaabaa aabbaheed inuu yidhaahda gabadhan maadaamaad adugu waxbartay soona korisay abaal la ku leedahay walaayadeeda adaan kugu wareejiyey ciddii ay la timaado aad u aragtay inay munaasab tahay u guuri odaygii markuu taa kuu wareejiyey hadaad gabadhii shukaasatay waa kuu bannaantaad tidhaahdid maandhae hadde waana waa ku soo koriye walaayadaadana waa hayaaye inaan isguursanna see u aragtaa hadday ku qanacdo waad isu guuri adaa isu guurinay adaa isu guurinhaya sheekh kaleeta u raadsan maysi xadiidkaanuna ka qaatay imaamu abudaa abu daawuud raximah llahu tacaala sababtu waxaa weeyaan gabadhaa nebigaa weli u ah xaggee weli uga yahay laba dhan labadaba weliba uga noqon karaa dhanka koobaad waxaa weeye marka koobaad waa gabar muslimada nebi moxamedna waa nebigeedii annebiyu wlaa bilmuminiina min anfusih muminiinto dhan gabdhahooda weliba u yahay oo isagaa kaga owleysan marka dhankaas waa ka weli dhan labaadna waa ka weliyo gabadha isagaa xoreeyey waa mawlihiisii marka isagaa xoreeyey cid kaga abaalbadanee ma ay jirto eelada ay ka soo jeedaana waxay ahaayeen dad gaala ahay ahaayeen oo wilaayadooda ma qaadi karaan qof muslima gaal wilaayo kuma leh marka cid nebi maxamed kaga aanaysani ma ay jirto nebigu markaa isagaa isu guuriya sala allahu alayhi waalihi wasalama xadiidkan wuxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaya intaan faa'iidada la gaarin ninka gabadhaas markii hore sahmiga u helay waa thaabit ibnu qays ninkaasi horta wuxuu ahaa asaga laftirkiisu qoyska uu ka dhashay ugaas buu ahaa bal khatiibul ansaar baa la ninka ansaar u khudbayn jirna aad u aftahan u ahaa markay soo degtay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nnebiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun markaasuu wuxuu gurigiisa ku ekaaday oo ku urursaday hoosna ka xirtay wuxuuna bilaaba oohin wuxuuna iska dhaadhiciyey inuu yahay ahlu naar wuuna fasirto wuxuu yidhi ayaddan waxay sheegtay dadka nebi muxamed codka kor ugu qaadoo ku qayliya camalkooda inay burayaan baa aayadda laga fahmaya anna nebigaan codka kor ugu qaadi jiray camalkaygii waa buray ahlu naar baan ahay cadaab baan gelayaa khalaas aad buu inta u qarracay gurigiisa ku ekaaday marka maalinkii dambaa nebigu saxaabada wuxuu yidhi waryaa dhahaaya warrinkii haabita ah maalmahan ma araga meeyi ilaa maalinku aayaddaa maqlay guriga kama soo bixin baa li waana ooyahaya wuxuuna iska dhaadhiciyay inuu ahlu naar yahay markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa ahlu janna ahlu naar ma aha marka wuxuu ka mid yahaa asagoo nool dadka jannada loogu bishaareeyey oo saxaabadu ay odhan jireen ruux nool oo ahlu jannaa ninkii raba wakaa halkaa maraya nin wanaagsan buu ahaa marka ayaduna waa ummunaa hooyadeenoo waa qof wanaagsan xadiidkaani marka su-aal baa isweydiin mudan gabadhaan islaameed nebi moxamed inuu guursaday abaal la u galay waa sharaf laakiin gabarh ajanabikaa ah nebi moxamed inuu fiiriyo oo quruuxdeeda ogaado sidee bay ku dhacda qur-aankii wuxuu sheegayaa ragga waxaad ku tiraahdaa yaqudu min absaarihim araggooda ha laabeen gabadhan marka nebigu sidee ku arka culimmadu waxay leeyihiin laba siyaabood labadaba way ugu bannaanayd nebiga inuu gabadhan fiiriyo hadduu hami guur ka galay dee gabadhi aad rabtay inaad guursatid inaad fiirisiiso xaq uma lihid nebigu waana sharecadeena waa qabtaa gabadha aad guursanaysa inaad iska fiiriso quruxdeeda iyo jamaalkeeda hadduu markaa dhan guur tahay dhankaa nebigu fasax buu u qabaa inuu fiirsado uu fiiriyo marka waana sax dhan labaad waa addoon bay ahayd markay nebiga u imaanaysay culimmaduna waxay leeyihiin qofta addoontaa in la fiiriyo xataa karaaha maaha yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inaad u fiirinaysa soo gado xorayso hadhow xaas ka dhigo iyo waxyaalaha la midka ah marka fiirinteedu kuwa axraartaah oo kale lamid ma aha labada jaanibba nebigu xaq buu u leeyahay inuu fiiriyo sala allahu calayhi waalihi wasalama xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob kow juweyriye gabadha loo yaqaanoo hooyadeen ah ummulmu'miniin xaasaskii nebigana ah gabadhaasi inay ahayd gabadh aad u barako badan oo xataa saxaabadu ay leeyihiin caaisha ay ka warramayso famaa ra'aynaa imra'atan kaanat acdama barakatan calaa qowmiha gabarh barakaysan oo ahlu fadliya ah inay ahayd buu xadiidkaasu inoo faa'iideeyey reerkeeda iyo qoyskeedana wanaag badan u soo jiiday sida awgeed gabarh kastoo muslimadihi inay ku dayato juwayriya oo ay ku talagasho ehelkeeda iyo xigtadeeda iyo qoyskeeda inay u noqoto xubin naafic oo wax u tarta oo waxbarashada ka bixisa oo ilmaha lo korisa aabbaheed walaalaheed waxay ka qaban kartana baahidooda ay ka owdo waa sharaf iyo manqabo dadkaana ana lagaga dayanaya ninkuna waa la mid asaguna taasi waa qodob qodobka labaad oo xadiidku inoo faa'iideynayo ayaan dhawey ayaan dhexaasa nin baa wuxuu ii sheega aan wuxuu yidhi reerkayaga qoyskayaga masaajidkaanu ku tukada waa nin oday ah wuxuu yidhi qoyskayagaan maalin waxaan ku idhi martiqaad baan idiin samaynayaa ii imaada reerkiisu iga warramaya marka aad baa intii aan meeshaa la tegin dadku waxay isu weydiinayeen talow ninkii hebel la yidhaahdo ma siyaasadda soomaaliya uu rabaa inuu qayb ka galo wuxuu rabaa igu rida inuu idin yidhahdo idoorta aad baa la isu weydiinaya war muxuu noogu yeera war naga leeya maxay taha markii la qadeeyaan waxaan u sheegay buu yidhi ku yidhi waxaan maanta isugu kiin yeeray aniga iyo idinkuba inaan ka shaqayno qof inaga inaga mid ihi ah inuusan cadaabka gelina jannada ilahi aan u shaqaysanabi khalaas cuntuu ka dharjiyey waa sharfay waa marti qaaday waa karaameeyey keliya aan ka shaqaynabi ilaahay see ku raaligelinaa jannadiisana ku gallaa cadaabna kaga badbaadnaa martiqaadkayguna waanta waa intaas biyaan ka wada shaqayno soo wax wanaagsan maa dhaqan wanaagsan weeye innaga waxaa laga yaaba maalin walba waa laynoo yeeran xagga imaada hebel siyaasi xagga taga markaasaa laga yaaba inuu ku yihahdo annaga iyo hebel baa waxa weeyaan garab lacag ha la isiiyo tafaaha ii buuxiyo hadhow waxa weyan waxbaan idiin ogolaan doonaa dadkiina waxbuu ku arowsan asagiina la arki maayo laakiin ninkaanu wuxuu yidhi cadaabka ilahay aan ka badbaadna jannada ilahin an u shaqaysano juwayriyana waa tanaa sabab bay ugu noqotay ayib qayb labaad xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa dumarka masayrkoodu inuu yahay wax jira caaisha qof aan la guursan oo albaabka taagan bay ka naxday tirtan hadday mar guriga gasho bas waa culimmaduna waxay leeyihiin waa wax fidriyo ku tallaalan ceebna ma aha hadduusan xadgudub wadan masayrku oo masayrka hadda ka badbadis hadduu inta noqdo gabadhii masayrki ay dad ku dhibto dhibaato ugu geysato balaayooyin ay ka kacdo dee taas waa mukallafo dambiilada weeyaan laakiin haddaysan waxba geysan hinaaska noocan oo kaleeta iyo waxgocashada noocaas oo kaleeta ah waa wax caadiyo iska dabiiciyo noloshay ka mid taha wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama inay ahaayeen dad wanaagsan oo nebi moxamed karaameeyo oo maamuusa ciddii nebi moxamed saamayn iyo xiriir la leena nebigu sala allahu alayhi wasalam ay ku ixtiraami jireen waxaad dareemi kartaa rag dagaalamay oo halgamay oo qaarkood laga yaabo inay naftoodii waaye dhaawac soo gaaray oo rasaasi wixii markii hub u haysteen uu ka dhammaaday wixii saami iyo qayb ay u heleen inay yidhaahdaan nebi moxamedba hadduu mar uu xidid la yahay addoon ii noqon maayo dhaafiya jacaylka ay nebigooda u qabaan ayuu xadiidku inoo faa'ideynaya o dhankaana inaga tusinaya alqisatu saabicatu cashara qisada toddobi-iyo tobnaad salamatu bnilakwac waa nin salamatu bnilakwac loo yaqaano haliyey ah bal maanta baro salamow yaa taha maxaadse taha iyo wa qowlu rasuulillaahi rasuulka alla oraahdiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi khayru rijaalatina rijaalaatina raggeenna ninka ugu khayrka badan ragga lugaynaya rijaal haa khayru rajaalatina rajaalaatina wey waa raggeenna lugta ah raggeenna lugaynayay ninka ugu khayr badanu salamatu salama wey dagaal baa la galay ragga qaarna waxay ku dagaalamayeen fardo ragina waxay ahaayeen lug raggeennii lugeynayoo lugta ku dagaalamayey ninkan salamaha ugu khayrka badan ayuu nebigu yidhi oo kaalinta koobaad geliye can iyaas ibni salamata waxaa laga wariyey iyaas wuxuu yidhi xadatanii waxaa ii warramay abi aabbahay salamatu salamatun akwaca aabbahana waa salamahan laftirkiisa qaala aabbahay wuxuu yidhi qadimnaa waan soo galnay alxudaybiyata xudaybiya waa sanadkii lixaadow hijriga maca rasuulilaahi rasuulkii alla la jirankii sala allahu calayhi wasalama wal xaal naxnu annagu arbaca casharata mia boqol iyo afar toban ruux aan nahay arbaca cashara soo afar iyo toban maaha mi-ana waa boqol boqol iyo afar iyo toban baan ahayn bi boqol iyo afar toban nin ayaan ahayn bi wa calayha boqol iyo afar iyo tobankaa nin korkooda waxaa ku sugnaayoy wateen khamsuuna konton shaatan oo neef oo ari ah oo laa tarwiiha aan dadka dharjinayno caano yar konton neef oo ariyaan wadannayo caana ahaan ciidanka intaa tiro la-eg dee ma kala gaaraynin qaala wuxuu yidhi faqacada wuu fadhiistay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama calaa jabarrakiyati jaa jiimka waa la kordhigaya bifatxiljiim jabaa arakiya ra-duna waa shadantaha calaa rakiyati ceelka karkaarkiisa ayuu fadhiista jabaa arakiya arrakiya horta waa albiru waa ceel jaba haddii la yidhaahdana waxaa weeye ceelka dhinaciisa afkiisa ho wareegsan weeye meesha gebiga aho ceelka de markuu sidaanoo kale u qodan yahay soo af mala wareegsan ceelka afkiisaasuu nebigu fadhiista waa ceelkii xudaybiya fa imaa dacaa inuu duceeyey oo biyihii ceelka ku jiray uu u duceeyey iyo wa imaa basaqa inuu ku candhuufay fiihaa dhexdeeda ayaana kala xusuusan buu yidhi labadaba mid unbuu nebigu sameeyey ama biyihiibuu u duceeyey ama candhuufbuu ku tufo nebiga candhuuftiisa barakaysnayd ayaa biyihii gaaray basaqa oo saad ah iyo basaqa oo siin ah iyo basaqa oo zaay ah saddexduba waa isku mid waa candhuufta kii la yidhahdaba siin iyo saad iyo zaay qaala wuxuu yidhi ceelka biyo yar baa ku jiraye fajaashat biyihii way soo kor noqdeen ay irtafacat weeye biyihii baa kor u soo kacay fa waan waraabinay wixii hanti ahay oo aan wadanay oo arigii waan waraabina ayib fa waan waraabsa waan cabnay biyihii baan cabnay buu yidhi wastaqaynaa ah, xoolihiina fasaqaynaa xoolihii baan waraabinay wastaqaynaa anaguna waan cabnay buy waan cabnay xoolihina waan waraabinay qaala wuxuu yidhi uma ina rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyh wasalam su-aalihii waa idin yaallaan saxaabo badan baa meeshan ku jirta waa tirsanaysaan mucjisooyin badanoo nebina waa ku jiraan ayagana waa tirsanaysaan insha allahu taala marka dersigu dhamaado baa laydinka rabaa wax saxaabiya hadda waxaad haysaa salama xabadka anaa sheegay inta kale kusoo darsado marka waa imaan doonaane qaala wuxuu yidhi uma ina rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama dacaanaa wuxuu noogu yeedhay lilbaycati inaan bayco la gallo heshiis inaan la gallo fii asli shajarati geedii hoosteeda laqad radia allaahu can id yubaayicuunaka taxta shajarati soo garan mayse waa dadkaas aayaddaasu ka hadlaysa weeye inaan bayco la gallo noogu yeedhay qaala salama wuxuu yidhi fa baayactu waan la baayactamay hu rasuulka awal naasi dadkii dadkii ugu horreeyey oo nebiga gacanta geliyay oo la baayactamay baan ahay buu yidhi uma baayaca nebigu dadkiibuu la baayactamay wa baayaca dadkiibuu la baayactamay xataa idaa kaana markuu ahaaday fii wasatin dhexdhexaad oo minannaasi dadkii ka mid ah muxuu ula jeedaa dadkii kala bar markay yihiin oo barna baycadii nebiga la galay barna dhiman yahay qaala nebigu wuxuu yidhi baayac ila baayactan yaa salamatu salamow salamow ila baayactan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi baayactuka waan kula baayactamay yaa rasuulallaahi rasuulkii allow fii awali naasi dadkii dadka ugu horreeya kula baayactamaan ahaa qaala nebigu wuxuu yidhi wa aydan war ku cesho war gacanta nebi maxamed ho qaala wuxuu yidhi waa mar labaad ba haddana ku ceshade wa ra'aanii wuu i arkay rasuulullaahi rasuulkii allah i arkay sala allahu calayhi wasalama cazilan anoon hub wadan buy waranlay ano ah yacni laysa macahu la jirankiisa uusan ahayn silaaxun wax hub ah wax huba anoon wadanoo wuxuu arkay biyaan waxba wadan hub ah qaala salama wuxuu yidhi fa wuxuu i rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama xajafatan gaashaan ayuu isiiye tursi aw daraqatan ayuu isiiye daraqa iyuu yidhi mise wuxuu ku shakisan yahay xajafatan labadooduba waa tursi iyo gaashaan uma baayaca rasuulku haddana dadkiibuu la baayactamay xataa idaa kaana markuu ahday fii aakhiri naasi dadka dabayaaqadoodii markuu soo gaaray bayacadii suu u waday hebelow ila baayactan ila suu u waday gebagabadii markuu la marayo qaala wuxuu yidhi nebigu alaa tubaayicunii miyaadan bayca ila gelaynin yaa salamatu salamow qaala salama wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qad baayactuka waan kula baayactamay yaa rasuulallaahi rasuulkii allow fii awali naasi dadka bilowgoodii wa fii awsatinaasi iyo dadka dhexdooda qaala nebigu wuxuu yihi wa war ka faa'iidayso fursad baad haysatahay mar saddexaad gacanta nebi maxamed ho qaala wuxuu yidhi fabaayactuhu waan la baayactamay ahaaliata marka saddexaad bilaash ogow nebi maxamed ninkaas baashaa ugu celcelinmaya baycada ah macno gooniyo ninkaas ugu fadhiyo nebigu og yahay buu wuxuu u siinayaa wakhtigan iyo fursaddan qaaliga ah uma qaala wuxuu igu yidhi lii aniga yaa salamatu salamow ayna xageebay aadoo ku sugan tahay xajafatuka wargaashaankii aan ku siiyey tursigii aan ku siiyey leebkii aw daraqatuka daraqadaadii allatii taasoo cadaytukaha aan ku siiyey xagiigayso adiga waranlayda haddane hadda ka hor baan waxaan ku siiye hub haddana waxba ma wadatid hadda dadka gabagabo weeyaan mar horuna bahasha siiye meeda bahashi qaala salama wuxuu yii qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow laqiyanii waxaa ila kulmay cammiya adeerkay caamiru ee caamir ah casilan xaalo uu yahay aan hub wadan adeerkay caamir oo aan hub wadan ayaan arkay buu yidhi fa acdaytu waan siiye hu adeerkay iyaahaa gaashaankaadi siisay asagaan siiyey oo waxaan ku ihi ku jihaad axaadiista qaar baa waxaa ku soo aroortay inuu caamir adeer u yahay sida meeshaan ka muuqata salaamatun akwac qaybo ka midana ah riwaayaadka waxaad arkaysaa walaalkay baan siiyey buu isdiidi maayaano xagga nasabkana adeer buu ugu ahaa xagga nuugmadana walaal buu u ahayo iska naas bay wada nuugeen marka waana u adeerki waana u walaalki qaala salama wuxuu yidhi fadaxika wuu qoslay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama inta jeer oo xadiidkan dhexdiisa nebigu uu qoslayna waa laydinka rabaa hadda waa bilaabat rasuulkaa qoslay buu yidhi wa qaala wuxuuna igu yidhi uu yidhi wuu ii maahmaahay buu rasuulku inta igu qoslay innaka adugu salamow kaladii kii ayaad la mid tahay qaala yidhi al awalu ee hore allaahuma allahayow abqinii isii xabiiban qof aan jeclahay kaasoo huwa asagu axabbu loo kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga min nafsi naftayda ninbaa hadda ka hor wuxuu yidhi buu yidhi ilaah waxaad isiisaa qof saaxiiboo naftayda aan ka jeclahay kii oo kalaa tahay buy halkii shay oo aan ku siiyo aan kuuri isku difaac ruux baad siisay jacaylaad u qabtid baadna u siisay halkaasi culimadu waxay ka daliishadaan qofku inuu ummadda uu luqadeeda ku hadlahayo itqaan ku sameeyo wax ka garanahayo sugaanteeda wax ka yaqaano maahmaahyad waxaa la mid ah caaisha hadda ka hor waxaa u yimid cubaydullaahi nin loo yaqaano cubayd ibni cumayr markaasay ku tiri cubaydow niyo waayahan waad i goys waa caaisha umulmu'miniin maad isoo booqatid bay tiri waayahan kuma arag siira hadda ka hor baa carabi waxay ku maahmaahday zur qiban tasdad xuban marmar booqo jacayl baad kororsane qofka maalin walba haddaad tira waa soo noqona saaku kusooma maa raadinaysa waa kusoo ziyaarta duhurki waa kan war maxaa raadina waa kusoo ziyaarta casarki waa kan war maxaa rabta waa kusoo ziyaarta baadal cisho waa kan war waa kusoo booqda waxaa laga yaabaa inuu warkan wax ka badan waa kushirqooli rabaa oo si kale qofku wax isu tuso marka carabta hadda ka hor ku mahmaahday buu yidhi qofka haddaad marmar soo booqatid jacaylkiinu waa sii daa'imaya hooya marka saasaan ku maqnaaya xumo kuma maqnayn buu maxay ku tusinaysaa marka mahmaahyihii bay garanayaan uma ina almushrikiina nimankii mushrikiinta ahaa oo carbeed oo reer quraysh iyo kayrkoodba ahay oo maka joogay raasaluuna waxay noo soo direen oo nugu bilaabeen asulxa heshiis raasaluuna waxa weeye bada-uuna waxay nugu bilaabeen waxay nugu bilaabeen asulxa heshiis waxay yidhahdeen aan eh, heshiino waa la heshiiyey xataa mashaa ilaa uu socday bacdunaa gabalkeen fii bacdin gabalka kale oo ummaddii isdhex qaaday wasdalaxnaa waan heshiinay buu yidhi qaala wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa salama haddaan ahay tabiican shaqaale ayaan ahabiy khaadiman tabiican waa khaadiman khaadim ayaan ahaye adeege yaad u khidmayn jirtay saxaabiga la yidhaahdo lialxata bni cubaydillaah dalxatu bni cubaydillaahi ayaan u shaqayn jiray buuyi asqi waxaan waraabin jiray oo shaqadan qaban jiray ka mid ahaa farasahu dalxa faraskiisa ayaan waraabin jiray wa axusuhu dhabarkana waan u hagaajin jirayoo waxaan ka ilaalin jiray faraskaas qashinka iyo hadday cadha gasho waxyaalaha jirka xoolaha gala iyo waxaaso dhan baan ka ilaalin jiraybi axusuhu macnaheedu waxa weeye axuku dahrahu dhabarkiisa ayaan masixi jiro oo xoqi jiray buu yidhi si aan waxyaalaha dhibka ku haya iyo boorka iyo qashinka iyo faraskaas aan u nadiifin jiraybi wa akhdimuhu waan u khidmayn jiraybi faraska keliya maanan daryeeli jirine isagoo dhan baan u khidmayn jiray buy dalxatu bnu cubaydillaah wa aakulu waan cuni jiray min tacaamihi cuntadiisaan wax ka cuni jiray oo huwa adiga ninkaan u shaqaynaya hantidaadii iyo dhaqaalahaagima ee xoolaad lahaan wuxuu wuxuuye wa taragtu waan ka tegey ahlii qoyskaygii iyo wa maali xoolahaygiiba muhaajiran xaalaan ahay mid u hijrooday ilallaahi alla darti iyo wa rasuulihi rasuulkiisa sal alla alih wax allaala waxaan hanti lahaa anoo hanti la ah markaan kaga dhaqaajiyey qoyskaygiina markaan kaga tegey muhaajir ilallaahi wa rasuuligaan maka iska aaday keligii anuu ahan marka tegan waxba wadan intaan bani aadam kala mutaysan lahaa ninkaasaan u shaqeeyaa u khidmeeyaabi isagaasaan cuntadana ka cunaa aniguna u shaqeeya qaala wuxuu yidhi falama sdalaxnaa markaan heshiinay naxnu annaga iyo wa ahlu makata ree mako oo wakhtalata uu isdhex uu dhex galay bacdunaa gabalkeen bibacdin gabalka kale ataytu waxaan imid shajaratan geed fakasaxtu waan zuuliyey biro yidhi meeshaan ka qaaday shawkahaa qodaxaheedii hoosteeda geedkan ku soo daatay ayaan meesha ka qaaday buu oo ka zuuliyey fadajactu markaasaan waxaan jiifsaday fii aslihaa geedda hoosteeda kasaxtu waxa weeye wixii geedkaa hoostiisa yaallow qashina ayaan ka xaaroo ka nadiifiyey markaan ka nadiifiyo ka qaadayna geedka asalkiisi baan seexda qaala wuxuu yidhi fa ataanii waxaa ii yimid arbacatun afar oo min almushrikiina mushrikiinta ka tirsan oo min ahli makata ree ah mushrikiin badan baa waddanka joogtay kuwii reemaka kuwa ka mida ah oo heshiisku naga dhexeeyo afar ah yaa geedka hoostiisa anoo jiifa ii yimid fa jacaluu waxay bilaabeen yaqacuuna inay caayayaan oo meel kaga dhacayaan fii rasuulilaahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam markay arkeen bay waxay bilaabeen buy nebi moxamed inay caayaan anna nebiga xaggiisa lagama maray fa aqdabtuhum waan ka carooday buu aad baan uga carooday buu in nebi moxamed agteeda lagu caayo fa taxawaltu waxaan u wareegay ilaa shajaratin geed ukhraa ee kaleeto geeddiiba waa isaga tegey mid kalaan haddana seexday buu wa callaquu waxay surteen silaaxahum hubkoodii ayay geedka iga kacsadeen intay caayeen ayay hubkoodii surteen buu yidhi wayna jiifjiifsadeen buu bas intay nebigayga caayeen oo geedkayga iga kacsadeen bay geedkiina seexdeen hubkoodiina meeshii surteen fa baynamaa waqti hum ayagu kadaalika sidaa ay ku sugan yihiin oo geedkii ay hurdaan hubkiina u suran yahay id waqtigaasaa naadaa waxaa dhawaaqay munaadin mid dhawaaqa dhawaaq baan maqlay min asfali lwaadi waadigii meesha marayay xudaybe agteeda hoosteedaasaan waxaan ka maqlay dhawaq dhawaqaasu wuxuu leeyahay yaa lalmuhaajiriin war yaa muhaajiriina war muhaajiriineey qutila waxaa la dilay ibnu zunaymin saxaabigii ibnu zunaym loo aqoon jiray waa la dilay waa nin saxaabi ah zaydu waa godan tahay nuuntuna waa kor dhigantaha zayduna waa godan tahay zunaym ninkii ibnu zunaym ahaa waa la dilo quraysh baa dishay awal bay horay nebigayga u caayeen hadday hadda isoo gaartay buu yidhi kufaaru quraysh baa ninkii saxaabiga ahaa dishay qaala wuxuu yidhi fakhtaradtu waxaan siibtay sayfii sayftaydii baan galka ka siibay buu ikhtiraadku waa istilaal waa sibay buu uma shadadtu waan weeraray biyo calaa ulaa'ika kuwaas alarbacati ee afarta ah wal xaal hum ayagu ruquudun kuwo hurhurda ay yihiin ayagoo hurhurda baan weeraray buu intay hurdeen baan faakhadtu waxaan qaatay silaaxahum afartaba hubkii horta waan ka gacan muroojo waan ka qaaday buu fa jacaltu waxaan ka yeelay hu hubkii diqfan xaaba camal iyo ku isku xidhan fii yaddii hal gacantayda keli ah hal gacan oo keliya wuxuu ku hayaa afartaa nin hubkoodii iyo seefahoodii iyo tiisi oo gacantiisu weynan badan ah hala yaabi waa dambeoo nebigu uu dhintay waa dambe ay tahay buu inta maka iyo madiine iyo meelahan ka tagu wuxuu tegay kuufa dad taabiciinoo halkaas jooga waxay yidhaahdeen gacantii nebi moxamed saddex jeer aad ku salaamto oo barakaysnayd gacantaasaan rabnaa inay barakada aan barakaysanee bal hal marana salaa nin taabiciya ah wuxuu yidhi maalinkiibuu nasalsalaamay buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay gacanta salaamo waxay la eeg tahay bigeela cagta ku istaag maarata cagafta ah qof bani aadama inaadan moodaynbu sooma taqaana geela lugtuu ku istaago musxafka waa ka ballaaranta cagaf taasoo kaleeto wax camal ah ayay gacantiisu haysaa markuu noo salaamo waa yaabaynaybu marka inuu dhowr seefood hal gacana ku qabtaaye wax baciida ma aha ayib diqsiguna waxaa loo yaqaanaa waa alxusma xaabada isku xiran ayaa diqsi loo yaqaanaa marka seefih buu isku xirtay halgacanaan ku haystaabi ayagina waa hordaanbi qaala wuxuu yidhi uma qultu waxaan idhi waladii macbuudkii baan ku dhaartay karama karaameeyey wajha muxamadi nebi muxamed wejigiisa sala allahu calayhi wasalam eraygaa inta jeero uu soo noqon doonana xisaabsada inta jeero intuu ilaahay ku dhaarto nebi moxamed magaciisa uu soo qaadan doonana tirsada ilaahiga nebi moxamed wejigiisa karaameeyaan ku dhaartaye laa yarfacu kor uma soo qaada axadun qof oo minkum idinka idinka mid ihi ra-sow madaxiisa afartiinnaas ilaa darabtu waan garaacin alladiikii fiihi dhexdiisa ay ku sugnaayeen caynaahu labadiisa indhood muxuula jeedaa mulanaysaa indhahaagu madaxaagay ku yaallaan soo maa madaxa kor u qaada oo isku daya inuu madaxa kor u soo qaado meesha labada indhood kaga yaallaan baan ka jarayaa macnaha surkaan ka goynayaa wey car yaa kor isu qaadaan ku yidhi wir haddaad niman raga tihiin ayib qaala wuxuu yidhi uma ji'tu waxaan idhi bisocda isdabagala afar nin weeye afartoodii seefoodna wuu wataa tiisina wuu wataa socdaan ku yidhi uma ji'tu waan la imid bihim ayaga asuuquhum xaala aan kaxaynayo ilaa rasuulilaahi rasuulka allaan u keenay sala allah alayh wasalam ayaguba nin naga dilan bi anna kuwaanaan rabaabi inaan rasuulka ku sibo aan idhaahdo nimankaan awtusanno qaala wuxuu yidhi wa jaa'a yimid cammii adeerkay caamiru caamir ahaa caamirkii uu hubka siiyey soo garan soo dhaafnay adeerkay caamirna wuxuu la yimid birajulin nin buu la yimid bi ninkaasoo min alcabalaati qoyska cabala loo yaqaana xaggiisa kasoo soo jirta alcabala waa ismu qabiila waa qabiilo magaceed qoyskaa ree cabala nin kasoo jeedana adeerkay baa keeno gaal ah yuqaalu ninkaa gaalka ahoo adeerkay wada waxaa la oran jiray lahu asaga mikriz ayaa la yidhahdaa mikriz mikrizu ayaa la odhan jiray yaquuduhu asna xaaluu hogaaminayo ilaa rasuulillahi rasuulku alluu u keenay sala allah aleyh wasalam calaa farasin faras dushi adeerkay ku sugnaa markuu ninkaa keenayay mujafafin oo la kooreeyey adeerkay faras buu saaran yahay faras ayuu saaran yahay faraskuna waa faras kooraysan oo raran fii sabciina toddobaatan dhexdooda xaaluu ku sugan yaho mushrikiina mushrikiinta ah nin reer cabala iyo toddobaatan kaloo mushrikiinoo adeerkayna wataabi asagaaba bacay dheerbi anugu afar baan wataabi toddobaatan ninbu asaguna wataabi waa qoysku marka qoys lagu geli karo ma aha ree salama ree akwac fa nadara wuu eegay ilayhim xaggooda rasuulullaahi rasuulkii allah gaaladii fiiriyey sala allahu alayhi wasalam fa wuxuu yidhi dacuuhum kulligood say u dhan yihiin faraha ka qaadabi toddobaatankan uu keenay caamir iyo afartii salama uu keenay isku dar toddobaatan iyo afar soo ma aha toddobaatan iyo afartaba faraha ka qaaday bu yakun ha u ahaada lahum gaalada quraysheed bad-ulfujuuri faajirnimada bilowgeeda iyo wahinaahu saad waa hoos dhigan iyo laabita markiisa labaadba balaayadu korkooda ha ahaatee ballan baa inoo yaalaye halkaanina wuxuu hadda ku dhintay kama warqabnee aynagu yeynaan xaggeenna ballanka bax ka imaan marka toddobaanta iyo afartaba sii daaya ayagu ha yeesheen balada bilowgeeda iyo markeeda labaadba ayagu ha yeesheen inagu aan noqono dad ballanka ilaaliya weligii nabi maxamed iyo saxaabadiisu ballanka ma bixin sal alay waslam dad aad ballanka ugu fiican bay ahay fa cafaa wuu cafiyey canhum xaggooda rasuulullaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalama wa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiya wa huwa alle alladii kii weeye kafa idinka reebay aydiyahum gacmaha gaalada cankum xaggiinna inay dhib idiin geystaan allah idinka reebay wa aydiyakum idinka gacmihiinana allah reebay canhum ayaa xaggooda inaad dhib u geysataan idinkuna allah idinka celiyey bibatni makkata maka gudaheeda min bacdi an adfarakum intuu gacanta idiin soo geliyey ka bacdi calayhim dushooda inta ilahay gacanta idiin soo geliyey al aayata ay akmil aayata aayadda dhammaystir ku lahaa dhammaanteed qaala wuxuu yidhi salamo uma kharajnaa waan baxnay raajiciina xaalaan nahay kuwa u sii socdoo u laabanaya ilalmadiinati madiino fa nasalnaa waxaan degnay manzilan meel la dego baynanaa annaga iyo wa bayna lixyaana qabiilka reer lixyaan la yidhaahdo dhexdayadana waxaa ku sugnaa jabalun buur bani lixyaanku waa qabiil ka mid a qabaa'iladii mushrikiinta ahaa oo nebiga dhibay sala allahu caley wasalam nebiguna uu lacnaday lixyaan laamka in la hoos dhigana waa bannaantaha in la kor dhigana waa bannaantaha lixyaan iyo laxyaan labadu waa bannaanta marka wuxuu yidhi baynanaa meesha aan degnay iyo wa bayna alixyaana reer lixyaan meesha ay degan yihiin waxaa ku dhex sugan jabalun buur wahum ayaguna almushrikuuna maalinkaa waa qabiil mushrikiina fastakfara dembidhaaf buu u weydiiyey rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama liman qofkii raqiya fuula haadaakan aljabale ee buurta ah al leylata caawi buurta ruuxii saxaabadayda ka midoo caawa fuula ilaahay dembigiisa ha dhaaf muxuu ula jeedaa ruuxii cawna waardiyeeye weeye kaannahu waaba asagoo taliicatun u ah ilaaliye iyo waardiye lilnebiyi nebiga iyo wa asxaabihi asxaabtiisa sal alla alih wasalam qofkii caawa nabiga alla iyo saxaabadiisa waardiyahooda qabta dembigiisa allaha dhaaf qaala salamatu wuxuu yidhi fa raqiitu waan koray tilka taas alleylata ee hameenka ah, maratayni laba jeer aw alaaan saddex jeer baan hameenkaa marba buurta inta fuulo baan ciidanka meelaha ka fiirfiiriyaa gaalada markaasaan haddana soo dagaabi uma qadimnaa waan soo galnay almadiinata madiino fa bacaa wuu diray rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam markuu yimid bidahrihi xoolihiisii geeliisii maca rabaaxin ninka rabaax la yidhaahdo ayuu yidhi geelaan foofiyo kaxee dahri waa gaadiidka dahri gaadiidka loo isticmaala lakiin hadda waa geel geel weeyaan marka geeli nebiga sal alla alayh wasalam ayaa ninkaan yidhi raac rabaax hulaami rasuulilaahi rasuulkii alle addoonkiisa ahaa sala alla alay waslm wuuna rabaaxow geelaan raac wuxuu yidhi wa ana macahu aniguna la jirankiisaan ahaa markii nebigu saal ahaa wa kharajtu waan baxay weliba markii ninkaanu geela nebiga raacayaan ana raacay buu yidhi wa kharajtu waan baxay macahu rabaax la jirankiisa bifarasi dalxata faraskii dalxaan ana kaxeeyey buuyi nimbiciisaanta ceelgii maqli jirta dad adigu nebiga adoon u tahoo u shaqaysidoo geela u raacaysid ana faraskaanan waxaan u raacaa dalxoo waana u hagaajiyaa waana usoo daajiyaa asaga gurigiisana waa ku jillo waxbaan ka cunaa unadiihi unadiihi waxaa loo yaqaanaa xoolaha inta la foofiyo haddana galabkii lasoo caraabiyo marka unadiihi waan foofinaya faraska maca dahri geelaas nebi moxamed iyo gaadiidkaas foofay ayaan aniguna faraska la raaciyay falamaa asbaxnaa markaan waa bariisanay idaa waaba ayadoo cabduraxmaan cabduraxmaan alfasaariyu ninka cabdiraxmaan alfasaari loo yaqaan waa nin gaal ah qad aqaara uu weeraray calaa dahri rasuulillaahi rasuulkii alle xoolihiisii sala allahu calayhi wasalama fastaaqahu wuu kaxaystay ajmaca dhammaan wax allaala wixii xoolaha nebi maxamed uu lahaa cagtu mariy wuu dhaca wa qatala wuu dilay raaciyahu addoonkii xoolaha la joogayna wuu dilaa rabax maaha waa addoon kale laba addoon baa xoolaha la joogtay rabax wuu fakaday laakiin kii kale tuu dilay qaala wuxuu yidhi haddaan salama ahay salama muxuu la joogaa asagu faras buu joogaa qultu fa qultu waxaan idhi yaa rabaaxu rabaaxow khud qaado haadaakan alfarasa ee faraska ah fa abliq waxaad gaarsiisaa hu faraskan talxatu bnu cubaydillaahi gaarsiibi yaa iska soo ninkii faraska lahaa ma aan faraskan u soo raacayo oo horta faraskiisa uge wa akhbir waxaad u sheegtaa rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama anna almushrikiina gaaladu qad aqaaruu inay weerareen calaa sarxihi xoolihiisii iyo geeliisii irmaanaa inay waxa weeyaan qaateen oy weerkaxaysteen nebiga u sheeg qaala wuxuu yidhi sarxigu waa xoolaha foofa uma qumtu waan istaagay bi calaa akamatin meel dalcadoo taag oo buur yar ah ayaan ku dul istaagay buy fastaqbaltu waxaan u jeestay buu yidhi almadiinata xagga madiinaan u jeestay fanaadaytu waan dhawaaqay alaaan saddex jeer baan qayliyey buu yidhi yaa sabaaxaah baan idhi buu yidhi war waa la idinku waabariistayey saddex jeer baan intaa ku dhawaaqay waana dhaqajiyey uma kharajtu waan baxay fii aathaari alqowmi dadkii xoolaha dhacay raadkoodii baan qaaday buu yidhi waan ka daba tegey armiihim xaalaan ku ganayo binabli leel leeb leeb ayaan ku ganayaabi mar allaala markaan soo gaaraba leeb baan ku tuuraya qaansa iyo gammo wa artajizu waan geeraarayaybi geeraar yar ah oo hawshaa aan ku jira shaqadeeda aan xoogaa isku dhisahayo waa niman dhan oo ciidana ma aha cabdiraxmaan alfasaari keli ah cabdiraxmaan alfasaari rag badan buu helay waa gaalo tiradii ka badatay weye aquulu waxaan lahaa geeraarki waa kane ana bnul akwac walyowmu yowmu rubac intaasaan ku celceliyaabi iga qabo ana anugu ibnul akwac ina akwac baan ahay waxay culummadu ka qaataan marka la halgamayo la dagaalamayo inaad tidhahda iga qabo gaalka intaad ku ridi nin ree hebelaan ahay qoyskaagaashat wiil soomaaliyeed baan aha halkaa ma dhaafi karo hoos haddaan usiisha waxaan ka baqa inad tidhahda qabyaaladaysaa tahaye weeye nin ree hebelaan aha iga qabo inaad tidhahdid waa bannaantaha meelahan oo kaleeto walyowmu maantay yowmurudaci ina habarxumay maalinkiiu hari jiray wey yowmurudac radaacaso nuugmada maaha islaanxu ninkii nuugay maalinku hoogi jiray maanta weeyaan ana inaa kucbaan hayga qabaan ku idhahdaabi fa alxaqu waan soo haleelin rajula oo minhum ayaga ka ah, fa asukku ay adribu weeye waan ku garaacaya ku dhufanayaa sahman leeb waxaan kaga dhufan fii raxlihi soo saa idinma qoran fii waxa weeye ay aakhiri raxli ninkuu faraska uu saaran yahay ama hasha uu saaran yahay meesha ugu dambaysa kooraha ayaan waxaan kaga dhufanayaa biyuleebka xataa khalasa ilaa leebkaasu uu gaaro xataa khalasa ilaa uu gaaro naslu sahmi leebka iyo sahmiga afkiisu ilaa katifihi meesha garabka ilaa uu kaga dhaca ilaa ninkii gaadiid buu saaran yaho meeshaan wax kaga tiirsan yahy soo maa meeshaasaan kaga dhufanaya markaasa laga yaaba garabkaas inuu leebku kaga dhacayo mid ayaga ka mid ah. qaala wuxuu yidhi qultu waxaan lahaa markuu ku dhaco khudhaa iga qabo wa waana bnulakwac walyowmu yowmu rudac waana anuguna aniguna ibnulakwac inaa kwac baan ahaa walyowmu maantana yowmu rudaci ina horxumay maalinkeedii wey aad bay u dhibsan doonaan eraygan waan arki doonaa casharka akhirkiisa waxaa soo karay waana ibnulakwac baa soo kartay qaala wuxuu yidhi fa wallaah ilaahay baan ku dhaartay maa ziltu kama zulin waa keligii armiihim inaan ku gamaya leebka oo wa acqiru aan la boqongoynaya bihim ayaga fardaha ay saaran yihiin caqriga waxaa laga wadaa qaarkood bay fardahay saarayn buu faraska laftarkiisu ku dhufanaya markaasaa faraska dhacaya hadda ninkii faraska saaraa miyuu taagna asna wuu dhici marka qaarkoodna leebkan ku dhufan qaarkoodna fardahan ka baqongoynayaabu fa idaa rajaca markuu u soo noqda ilaya xaggayga faarisun mid faras saaran leanna anugu keligay baan ahay faras ninka saarana waa kaa xoog badan yahaa nin faras fuusha markuu igu soo jiirayo ayaga ka mid ah ataytu waxaan imaan buu shajaratan geed fa jalastu waxaan farisanaya fi aslihaa salkeeda geed baan dabada la gelayaa de farasi geedka ma soo geli karo leebkiina waa wataay waa shiishyahan mar hadduu gana waa bes markaan arka nin faras wato ayagii ka mida ugu soo jireeyey gadaal baan inta u geedahaas meesha ku yaala mid ka mid dabada la galaabi uma ramaytuhu waan ku gamaa fa caqartu waan la boqongooyaa bihi asaga faraskii asagii waa isla tuuraabi xataa idaa tadaayaqa markuu ciriirisamay aljabalu buurti fadakhaluu way galeen bi fii tadaayiqihi meel yaroo dhigdhikaahoo luuqluuqoo buurta meel yaroo ay ka bannaan tahay ayay galeen bu markay meeshaa galeen luuqluuqa ah calowtu annagu waxaan koray buu yidhi aljabala buurta dhaladeedaan koray waa iga hooseeyaan soo maa markaasuuba shiishku qurux badan yahay uradiihim waxaan ku soo daadinaya markaa intaan lebabkaygii daystay bilxijaarati dhagaxtuurb dhagaxtuur baan ku bilaabay bu falastiiniyiintu shoomeelahan ay wax ka luqluuqdeen baan malaynaya soo maad markay wax awoodi waayeen oo naftii qabatay oo meel walba laga ciriiriyey oo dabaabaad iyo balaayo lala soo istaago baad koray waxaad arkaysaa dhagax tuur iyo waraf la taagan marka waxaan u malayn nimankaasu daliil bay haystaan meeshaa sida ka muuqata waa keligii ninkaanu hal ruux oo bani aadam oo kale lama socdo muslima keligii weeye nebi moxamed iyo saxaabadina waa ka soo tegey ciidan ka awood badan farda wata oo hub wata oo xoolo wata oo rag badanoo nala dagaalamaya marka ma aha qariska tuur ma ah qaala wuxuu yidhi famaa ziltu kama zuulin kadaalika sidaas inaan aho attabicuhum aan raacayo xataa maa khalaqa allaahu ilaa uusan alla abuurin min baciirin neef geela oo min dahri rasuulilaahi rasuulka alle gaadiidkiisii iyo xoolihiisii ka mid ah ilaa khallaftuhu waxaan mariyey waraa dahrii garabkayga gadaashiisaan kaga so haray dhabarkayga gadaashiisa wax allaala waxay hanti nebi maxamed uu lahaayo ay qaadeen buu yidhi gadaal baan ka marsaday say u cararayeen oo isfuudeeya u lahaayeen oo nin walbayta dhaawaca ula cararhayay baan horta geeli nebi maxamed o dhan soo mariyey waa soo duciyeybi wa khalluu way banneeyeen beynii aniga iyo wa beynahu geeli nebi maxamed iyo aniga waa isaa kaay dhexbixeenbi intaa kumuu harahaya nin saa ku qancaya ma aha uma tabactuhum waan raacdaystaybi firxadkoodii armiihim xaalaan ku ganaya leebka xataa alqow ilaa ay ii tuureen bu yidhi agtara wax ka badan min alaaiina sodon burdatan ee macuusta iyo kastuumada iyo shaatiga la tuurahayo nin walba wuxuu isleeyahaa war waxaana waa ku culaysinayaan ibnulakwana waa ku daba taagan yahay isfuude waa la isfududey waa la isfududeeye ilaa sodon wax ka badan oo maray ii tuureen bu waxaa cajiib ah iyo war waran muxuu samaynayaa wuxuu yidhi yastakhifuuna xalay way isfuudaynayaan walaa yadraxuuna ma soo tuuraan shay-an shay ilaa jacaltu waxaan yeelayaa calayhi shaygaa dushiisa aaraaman calaamado oo min alxijaarati dhagaxaan ah yacrifuhaa suu u garto rasuulullaahi rasuulka allayo wa asxaabuhu asxaabti maryihii buu aruurinaya intuu maryaha aruurin oo dhagaxaanta dul saaran ayagwaa sii cararayaan markuu wixiisii isku duwdo maryihii meel dhigto buu dhagaxaan dusha ka saari dhagaxaantan wuxuu rabaa dee wixii waa qaniimo dagaal buu ninkaanu galay hadhow marka inaan rag oran aniguna qanimada waan leenaha aan wada qaybsanay la ogaado waxaan wax ragnimo gooniya lagu keenay inay tahay marka intaan isku duwdo baan dhagax dul saartaabi ayagiyo tan iyo intaas sii carirahayay baan ka daba tegi bi isla markiiba wuu gaaraya baabuurta wuu ka dheereeya xataa atow ilaa ay yimaadeen buu yidhi aaraam waa calaamado aaraaman min alxijaara xataa atow ilaa ay yimaadeen mutadaayiqan meel ciriiri ah oo min aniyatin jiir ah meel buurti jiirteedaoo ciriiri ah ayay yimaadeen buu yidhi fa idaa waaba ayagoo qad ataahum uu u yimid fulaan ibnu badrin alfasaariyu ninka badr ibnu eh, loo yaqaano fulaan ibnu badrin alfasaariyu ninkaasaa u yimid fa jalasuu way fadhiisteen yatadixuuna ayagoo cuntaynaya yacnii yataqadown way qadaynayeen markay fadhiisteen meel luuqay ku jiraan hoose wajalastu jalastu anna waxaan fadhiistay buy calaa ra'si qarnin meel buurta qawgeeda ahoo waxa weeyaan gees ah ayaan anna fadhiistay buy halkaasaan isaga jeednaa waana ka sarreeyaaba iyaguna waa cuntaynayaan qaala ninkii u yimid baa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi alfazaariyu fazari maa haadaa warkaas muxuu yahay alladii kaasoo aan ara arko bidhaantaa meesha ka muuqato qofkaasi muxuu yahaa qaaluu waxay yidhaahdeen laqiinaa waxaan kala kulanay min haadaa kaa ku muuqda xaggii albarxa shide iyo dhib baan kala kulanay alinkaar qabahaasaaba nafti noo keenayba wallaahi ilaahay baan ku dhaaranne maa faaraqanaa nagama uusan harinoo nama faaruqin mundu qalasin ilaa waqtigii mugdiga aha laga soo bilaabo yarmiinaa inuu naganayo na tooganayo xataa intasaca ilaa uu naga siibtoo nagala haray kulla shayin wax walbo fi aydina gacmahayo ku sugnaaba markaan ugu soo qaadan baa linkaar qabahaas naga dhaaf qaala wuxuu yidhi war fulaynimada intay iska dhaaftaan waa gaal kale kuwaan la taliyahan waa nin gaal oo gaaladii la talinaya falyaqum ha u istaageen ilayhi asaga xaggiisa nafarun afar ruu nafarun koox oo minkum idinka idinka mid ah arbacatun afar ruux keliyaa ku filan dhiiggi qirada alla idinka siib isaagiinka hara afar ruux ha u istaagto ninka hal israaciyo qaala wuxuu yidhi fasacada waxaa soo karay ilaya xaggayga minhum xaggooda xaaluu kaaday arbacatun afar filjabali buurti bay iisoo koreen buu qaala wuxuu yidhi falamaa amkanuunii markay ii suurtageliyeen min alkalaami hadal meel hadalkaygu ay ka maqli karaan markay marayaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi hal tacrifuunanii war aad isoo aadaana horta ma y taqaanaan buy qaaluu waxay yidhaahdeen laa kuma naqaan waman anta oo yaa tahay adugu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ana anigu salamatu bnulakwac ninkii in akwac ahaa baan ahaybu waladii macbuudkii iyo allihii baan ku dhaartay karama karaameeyey wajha muxamadin nebi moxamed wejigiise sala allahu calayhi wasalam magacay nicib yihiin buu kusoo qaadaya weliba ku dhaaranaya ku tasharufaya laa atlubu ma cayrsado rajulan nin oo minkum idinka idinka mida ilaa adragtuhu waan soo gaarayaabi walaa yatlubunii ima cayrsado rajulun min oo minkum idinka idinka mido fa yudrikinu inuu isoo gaarana waa mustaxiilbi naftiinna haddaad iga carartaanna wax iga dheereeyo idinkuma jirto bu marka armaad naftiinna u danaysaan buu yidhi qaala axaduhum afartii midkood baa wuxuu yidhi ana anugu adunnu waan yaqiisanahay bu warkaa uu sheegaya boqol kiiba boqol inuu run yahay ah, salama miy salama soo ninkii inta dharka soo aruursan jiray naga da imaan jiray ma aha ilahay baan ku dhaartay waa yaqiin dhannigaan maanta waa yaqiin tos baan u yaqiinsanahay maxay sameeyeen qaala wuxuu yidhi fa rajacuu way noqdeen al carar intuu ina cayrsan lahaa tolkeenna wuxuu qabanaan la qabnaa leh famaa barixtu kama zuulin makaanii mayshaydii inaan taagnahay xataa ra'aytu ilaaan arkay fawaarisa rasuulillaahi rasuulka alla fardihiisii sala allahu calayhi wasalama yatakhallaluuna ayagoo soo kala dhexgelgelaya ashajara geedihii meesha ku yaallay fardaha xataa uu ka dheereeya raggii lugleydaha ma aha fardihii nebi maxamed baa nimankan iska cuntaynayo oo uu maanto dhan cayrsanayay hadda soo gaaray marka nin luga asaga haba sheeginba qaala wuxuu yidhi faidaa waaba iyadoo awaluhum fardaha ragga watoo saxaabada ninka ugu horreeyo uu yahay alahramu lsadiyu saxaabiga loo yaqaano ahramu lsadi calaa irihi gadaashiisana waxaa ku suganoo ninka labaaduu yahaa abu qataadata alansaariyu abu qataada somayna soo marin xafidaka allahu bimaa xafidta rasuul somayna soo marin ninkii raggaha waa kana kaalinta labaad ninka ku jira weeye laakiin waan arki doonaa hadda xagga socodku kaalinta labaad ku jiraaye nebigu hadhow shahaadaha wuxuu siin doonaa inuu kaalinta koobaad asagu galay ragga xagga fardaha wa calaa abu abuqataade gadaashiisana waxaa ku sugan almiqdaad ibnu lswad alkindiyu ree kindi ahaa asaguna waa nin cajiib ah qiso cajiibla waa inoo imaan doontaa kitaabka dhexdiisa qaala wuxuu yidhi saddexdaa nin markaan arko akhramna ugu horeeyo fa akhadtu waxaan qabtay bicinaani lakram akhram faraskiisii ayaan hogaanka qabtay buu qaala wuxuu yidhi markay gaaladii arkeen inay farda i yimaadeen fa way carareen mudbiriina xaliyin kuwa dhabarka jeedinaya waa kaceen hal maray carareen qultu waxaan idhi yaa akhramu akhramow ixdarhum ka digtoonow laa yaqtaticuuka yaysan ku goosan xataa yalxaqa ilaa uu ina soo haleelo rasuulullaahi rasuulki allaya wa asxaabuhu asxaabtiisa nimankaas intay kuu baqabeenleeyaan yaysan aniya adiga ina kala goyne akhramow haddaad socotaaye nimankaa cagta u dhig ilaa rasuulku inoo yimaado muxuu sameeyey akhram marka qaala akhram wuxuu yidhi yaa salamatu salamow in kunta haddaad tahay tu'minu mid rumaysan bilaahi alle iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe oo wa taclama aad og tahay analjannata jannadu xaqun xaq inay tahay wannaara naartuna xaqun xaq ay tahay falaa taxulha kala dhex gelin beynii aniga iyo wa bayna shahaadati nimankaas hadday idilaan waan shahiidiye waxaan u dagaalamayaana waa shahaada raadiise allahaa allah hadduu yahay oo allaya aakhare aad rumaysan tahay shahaadadan dantayda uga soo kacay aniga hayna kala dhexgelin faraha igala bax buu yidhi waa mid kasii daran ba asagii isagii nin fariise yidhi baa soo baxay qaala wuxuu yidhi markuu i fakhallaytuhu farahan ka qaaday faltaqaa waxaa kulmay huwa asaga iyo waa cabduraxmaan cabdiraxmaan alfazaari weeye cabdiraxman hadda kahor muxuu sameeyey waa tuuggii geela dhacay nebiga sal alla alay ninkii geelqaadka ahay oo geela nebiga dhacay iyo akhranbaa fooda isdaraybi qaala wuxuu yidhi fa caqara akhram wuxuu boqongooyey bicabdiraxmaan cabdiraxmaanbu wuxuu la boqongooyey farasahu faraskii faraskii uu saarnaa cabdiraxmaanka gaalka ah ayuu boqongooyo rubada ku dhuftay bi ninka la yidhaahdo akhram faraskii baa marka dhacaybu markuu faraskii dhacay kan gaalka midinka arqabaahu ahaaye wa tacana waxaa duray hu ahramna waxaa duray cabduraxmaan cabdiraxmaan baa duray cabdiraxmaanna wuxuu asna boqon gooyoo dilay saxaabigii markuu farasi ka dhacayba labadisii suginba asna dhabarkiibuu kala hormaray ninkii saxaabiga waa dilay saxaabigaa la dilaya fa qatalahu kaga siiyey kala dilay waa kee ahramna gaalkiibaa dilay gaalkana faraskiibaa laga boqongooye wa taxawala ninkii gaalkaa marka faras ma hayso faraskiisu meeshu ku dhacay soo wa taxawala wuxuu ku wareegay calaa farasihi faraskiisa faraske ninkii saxaabiga saxaabigaa faraskiisiibuu ku wareegay nin inkaaran buu laftirkiisu ahaayo dee waxa weeye geelqaadna ah shiishyahanna ah dagaalyahanna ah marka saxaabigiina waa dilay faraskiisina waa ku wareegay walaaxiqa abu qataadata abu qataada isoo haleelay ha walaaxiqa waxaa ka daba tegey abuu qataadata abu qataada ka daba tegey faarisu rasuulillaahi rasuulka alle faras fariskiisa ahaa ninka fardafuulka aad fardayaqaanka waa weeye yuu ka daba tegey bicabdiraxmaan alfazaari cabdiraxmaan buu ka daba tegey fa acanahu wuu dalo faqatalahu asna waa dilayb waa u aara soo maah ninkii walaalkiisa ahaa buu marka meesha ugu aara gaalkii dilay geelqaadka ahaa fa waladii allihii baan ku dhaartay bisalame karama karaameeye wajha muxamadi nebi moxamed wejigiise sala allahu calayhi wasalama la tabictuhum weli waan cayrsaday waa cayrsadayb hum gaaladii acduu xaalaan ku ordayo calaa rijli lugtayda lugahan ku ordayaabi faras ma wato baqal ma wato dameer iyo geel midna ma wato xataa maa araa ilaaanan arag waraai gadaashayda min asxaabi muxamadin nabi muxamed asxaabtooda xaggooda aan hal qofna ka arag walaa gubaarihim xataa boorkoodana aan arag shay-an waxba ilaanna farduhu markii ordayan ay siiga kiciyaan soomaaha saan uga fogaaday buu yidhi bal inaan ayaga arka u kaadiyo xataa fardahooda siigadood iyo boorkooda ka qarsoon buu yidhi xataa maa araa ilaanan arag waraa'ii gadaashayda min asxaabi muxamedin nebi moxamed asxaabtiisa xaggooda sal alla alih wasalam waxba walaa gubaarihim iyo boorkooda sheen waxba xataa yacdiluu ilaa gaaladii ay u soo leexdeen qibala quruubi shamsi qabla ghuruubi shamsi qoraxdu intaysan dhicin ka hor qabla wey halkaa intaa qoraxdu dhicin ka hor bay waxay u leexdeen ilaa shicbin meel gol ahoo laab ah fiihi dhexdiisana ay ku sugan yihiin maa un biyo meel buur laab buur laabkeed ah oo biyooley oo biyaaleh ayay yimaadeen gaaladii yuqaalu waxaa la yidhaahdaa lahu meeshaas iyo buurtaas duu qaradin ayaa loo yaqaana qaafku waa kordhigan yahay duu qarad sidaa awgeed qaswadan iyo dullaankan qaswatu daati qarad baa loo yaqaanaa liyashrabuu say u cabbaan minhu biyaha xaggiisa wahum ayagoo citaashunha raadsan waa dad oomay oo afkii qallalay oo waxa weeyaan wanuhu afka taagan yahay qaala wuxuu yidhi markay biyihii intay yimaadeen ay rabaan biyihii inay cabbaan fa nadaruu way isoo eegeen ilaya xaggayga acduu xaalaan ordayo biyo waraa'ahum gadaashooda fa khallaytuhum waan ka kiciyey buu yidhi canhu biyihi biyihii baan ka hal mar ayaacayn bu yacnii wuxuu ula jeedaa ajlaytuhum waan ka raray canhu can ilmaa famaa daaquu maysan dhadhabin biyo minhu min almaa'i qadratan hal dhibica kamaysan dhadhabin biyahaasbu mar allaala markay yihahdeen fariistay arkeen ninkiiba meesha taagan ibnulakwac waa la cararay qaala wuxuu yidhi wayakhrujuuna way baxayeen fayashtaduuna way ordayeen fii aniyatin meel jiroo luqluuqayay ku ordayeen buu yidhi qaala wuxuu yidhi faacdu way ordeen buu yidhi faacdu aniguna waan ha haa faacdu ana waan ordayey fa alxaqu waxaan soo haleelaya rajulanin oo minhum ayaga ka mid ah fa asukkuhu waxaan ku dhufan bisahmin leeb fii nuqdi katifihi bartaa garabka oo carjadooha jilicsanta ah baan dhag kaga siiyaa buu wuxuu yidhi qultu waxaan idhaahdaa khudhaa iga qaba waana bnulakwac walyowmu yowmurac waa goorma waa dad rafaaday oo tan iyo maanta silicsanaa oo biyo iyo baadba waayey intaa markaan idhi qaala wuxuu yidhi yaa hakilatu ummuhu war hooyadii ka gablantaye hooyadaana gablantaye akwacuhu bukratan ma ina akwiciisa aakayton ugu hayay ana bnu akwac baa adigii ah hooyadaa kuweyda ilaahay ku dilyi Ah, habaarbu hadda habaar bu u irkadaa awood waa waayen gaaladii moogta ilaa ay nafta kaa bixi bay hadda ee ninkii saaka miyaata qaala wuxuu yii qultu waxaan idhi nacam haa yaa caduwa nafsihi naftiisa kan cadowga ku ahaayo leanna gaalka iyo dadka asxaabulmacaasi waxaan ay samaynayaanoo macaasida waa wax naftooda dhib u geysanaya soo maa naftiisa ruuxii cadowga ku ahaayow akwacuka bukratan inaa akwaci saaki weeyaan qaala wuxuu yidhi wa ardow waxay ka tageen farasayni laba faras bay uga tageen buu yidhi calaa aniyatin meeshaas jiirtana laba faras bay uga tageen buu sodon macusood ka badanna meel bay u yaaleen soomaa geeliina meel buu uga soo tegey fardihii iyo xoolihii kale meel buu uga soo tagooday halkaana hadda laba faras bay iga dhaqaajiyeen buu qaala wuxuu yidhi fa ji'tu waan la imid bihimaa labadii faras asuuquhumaa wuu noqda xaala aan kaxaynaya ilaa rasuulilahi rasuulka allaanu la imid dheereen intuu ka qabo wuxuu raba labadan faras inta kaxeeyo oo nebigii u geeyo oo uu soo noqdo oo ordo haddana inuu gaaruu rabaa intuu dheerayn ka qabo <laughs> marka ninkan waa nin nooca qaala wuxuu yidhi wallaxiqanii waxaa isoo gaaro iga daba yimid caamirun caamir caamir waa kuma waa adeerkii wuxuu ii wadaabuu yidhi oo ii keenay bisatiixatin sibraar fiihaa dhexdeeda ay ku sugan tahay midqatun ay ku sugan tahay miimka waa la kordhigayaa daalkana waa la reebaya oo daalku waa reeban yaha midqatun wax yar oo min labanin caana ay qidcatun wax yar oo caanaha sibraar ku jiro ii keena iyo wasatiixatun sibraar oo fiihaa dhexdeeda ay ku sugan tahay maa un biyo ay ku jiraan laba weeloo midyan yan wax yaroo biyaa ay ku jiraan midna wax oo waxa weeye caana ah ayuu adeerka iga daba keenay buy fatawadatu tawada'tu biyihii waan ku weysaystay wa sharabtu wa sharibtu canihina waan cabay buy uma ataytu waan u imid rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam maai biyihii asagoo kuwa biyihii ku dul sugan alladii biyahaasoo xalla'tu aan ka raray hum gaalada canhu xaggiis biyihii aan gaalada ka kiciyey soo gabalgaabkii kama kamausa kicin biyihii uu qolyihii ka kiciyaa nebigiiyo saxaabadu yimaadeen nebigiiyo saxaabadiioo meeshiiyo biyihii joogaan u yimid bi fa idaa waaba iyadoo rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qad akhada uu qaaday tilka taas alibila ee geela ah iyo wa kulla shayin wax kasta oo istanqatuhu aan kasoo soo badbaadiyey min almushrikiina mushrikiinta nebigaasna waa soo kaxeeyey iyo wa kulli ramxin rumxin waran walba iyo wa burdatin macaws walba wixii macawsahayo soddon iyo dhowr ka badnaa soo garan mayse iyo fardihii iyo xoolihii wax allaala wixii aan kasoo soo tegayna meeshaan ugu imid waa soo kaxeeyey wa idaa waaba ayadoo bilaalun bilaal naxara uu gowracay naaqatan hal oo min al ibili geela ka tirsan alladii geelaaso istanqadtu aan ka badbaadiyo ka soo reebtay min alqowmi dadka geeli hal ka mid ah ayaa bilaal gowracoo ciidanka loo qalay waydaa huwa waaba asagoo bilaal yushawi uu solayo lirasuulilahi rasuulka alluu wuxuu u solayaa min kabadiha beerkeeda iyo wa kuruskeeda ayuu inta isku jarjaray baa waxaa la rabaa dhuladhulo iyo kalaanka looga samaynaya macaan waa dad waxa weye nebi maxamed kulligood waxa weye naftooda nebi maxamed ku furanaya sal alla alih wasalam wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulkii allow labadan farasna igu hooya khallinii isiidaa baan ku yidhi anna laakiin markaan waa daallan hotanaysaa kan dagaal ku jiraye fa anta khib aan doorto min alqawmi ciidankaan aad wadatid mi'ata rajulin boqol nin baan kala baxayaa ciidankaan bush kulli ma wada raba raggoo dhan wana rag isyaqaana sida loo kala dagaal badan yahay sida loo kala adkaysi badan yahay ciidankan tirada badan baan boqol ka xulan bu yidhi fa attabicu waxaan raacdaysanayaab alqowma nimanka ciil gooni u qabay waa nimanka asagoo geedka hoos hurda nebiga caayay soo garan maysaan geeli nebigana dhacay falaa yabqaa hari maaya minhum gaalada xaggooda haddaan boqol nin helo mukhbirun mid warrama ruux alla ma la helayo ilaa qataltuu waan dilib hal ruux waluusan ka badbaadayna boqol nin raggaan ka xushee ifasax qaala wuxuu yidhi fadaxika rasuululaahi sala allahu caleyhi raganimada ilahay ninkaa geliya rasuulku ku qoslay wax meeshaa ragnimo taalla fa wuu qoslay rasuululaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsdembeedyadiisu fii dawi nahaari qoraxda iftiinkeeda baa waxayna tustay bi gowskii nebi maxamed sal ly slm su u qosleeyey wuxuu yidhi yaa salamatu war salame aturaaka ma isu malaynaysaa kunta inaad ahaan lahayd faacilan ruux sameeyo nimankii saa waxa weyaan eber uga dhigi lahaa qultu waxaan idhi nacamhaa waladii allih baan ku dhaartay akramaku karaameeyey marsu nebi maxamed u jecel yaha fiir ku karaameeyey ilahay wejiga nebi maxamed karaameeyey fa qaala wuxuu yidhi innahum ayagu alaana hadda la yuqrawna waxaa lagu martigeliyo laga martiqaadayaa fii ardi qatafaan nimankii saad aad mooday uma dhowee fogaade oo nimankii waa kab go'eeno ree reer qatafaan bay u tageen halkaas caawo hooyaanaya laga martiqaadaya qaala wuxuu yidhi fa jaaa waxaa noo yimid rajulu nin oo min qatafaan qoyskaa ree qatafaan oo nimankaa martiqaada nin ka mida noo yimid fa qaala wuxuu yidhi naxara waxaa u gowracay lahum nimankii aad la dagaalamayseen fulaanun hebel baa wuxuu u gowracay jazuuran hal geel buu u gowraca falama kashafuu markay bixiyeen jildaha hasha haragii markay ka siibeen neefka marka la birayo la qalayso haragga lagama siibo markay neefkii haraggii ka siibeen ra waxay arkeen buu yidhi hubaara boor bay arkeen buuy meel gadaashooda ah ka yimaadana waxay ka arkeen buy siiga yaroo ka kacday fa qaaluu waxay ataakumul qowmu war nimanka waa kuwaan soo socdo boorka iyo siigada soo kicinaya waa ciid meesheeda ka kacdo ilaah aan cidno kicin fa way baxeen bi haaribiina xalayihim kuwa cararhaya hilibkiina waa isaga carareen martida xataa loo marti sooray maysa sugin carare falamaa asbaxnaa markaan waa bariisanay qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa khayru fursaaninaa raggeenna fuulka ahoo fardaha saara ninka ugu khayrka badan abuu qataadata abuu qataadu ahaabi raggii fardaha ku dagaalamay lambar lambarwar waxa u ah abu qataada abuu qataada yuu dilay cabdiraxmaan alfasaarigi gaalka ahaa dilay lambar on maalinkaa marka waxaa galay xagga ragga fardaha ku dagaalamaya ninkaas wa khayra fursaani rajaalaatina oo lashado raggeenna lugta ku lugaynaya rajaal waa rijli oo lug ah luglaydeennana ninka ugu khayr badan salamatu salama ayuu ahaabi asagana maxaa la siiyey nin afantari ah oo lug ku dagaalama ninka ugu fiican uya soomaa khalaas qaala wuxuu yidhi uma acطaanii wuxuu isiiya rasuululaahi rasuulkii sahmayni laba qori buu isiiyeyb qoryihii la ridaya ma aha xoolihii markii la qaybsaday haniimada ahaa haniimadiibaa waxaa la iga laba qori oo maxay labadan qori kala yihiin wuxuu yidhi sahmun qori oo farisi qofka faraska ku dagaalama qorigiisi waa la isiiye wa sahmu raajili qofka lugleydaah lugta ku dagaalamo qorigiisina waa la isiiye qofku markuu faras ku dagaalamayo laba qori buu leeyahy marka haniimada la qaybsanayo qofkii baabuur ku dagaalama iyo qofkii lug ku dagaalama marka hanimo la qaybsanayo dee kan baabuurka ka waxtarnimo badan waxa weyaan qayladiisa iyo qofku taayirka marinahaya iyo dheerayntiisa iyo waxyaalo badan buu leeyahay ninkii marka gaariga saarnaa waxaa la siinayaa laba waxyaalood baa la siinaya laba qori xoolihii marka la qaybiya laba qaybood ku helaya laba qaybood baa la siin ninka lugleydaho lugta ku dagaalamaya hal xabbaa la siinaya wuxuu yidhaa anigu raggan la xeer maahay haddaan salaamatan akuc ahay anoon faras fuulin oo maanta dhan lug ku dagaalamayey baan waxaan la qorsho ahay ragga fardaha ku dagaalama sidoodii baa lai abaalmariyey ma la fahmo qodobka saasaa la ii siiyey ayib fa jamacahumaa wuu ii kulmiyey aniga jamiican dhammaan nebigu waa isugu kay daray si kalea nebigu ii maamuusayo uma ardafanii wuu ifangeliye rasuululaahi rasuulkii alla sala allahu caleyh wasalama waraa'ahu gadaashiisa cala alcadbaa'i hashiisa cadba ayuu isaaray waa maamuus waa la karaamaynaya gadaal soo fulbiyo adaan anaa kusaa adaan iga raajiciina xaalaannahay kuwa noqonaya ilalmadiinati madiino qaala wuxuu yidhi fa baynamaa waqti naxnu annagu nasiiru aan soconayno qaala wuxuu yidhi wa kaana rajulu ninbaa wuxuu hayo minal ansaari ansaar ka tirsan laa yusbaqu midaan laga hormarin shaddan xagga tartanka haddii la yidhaahdo lugaha lagu tartamo nin ansaareedoo waxaa jiray lagu tusaale qaato weliga aan nina ka hormarin oo caan ah markuu ordaya dadka dhan ka dheereeya qaala wuxuu yidhi fa wuxuu bilaabay yaquulu ninkii inuu leeyahay alaa musaabiqun mid ila tartamaa ma jiraa ila lmadiinati caryaa tan iyo madiina ila tartama oo lug ah hal min musaabiqin ma la helayaa qof ila tartama awoodaas leh fa jacala wuxuu bilaabay yuciid waa iska aamusay dee waa nin tan iyo shalay dagaalkaad ugeyd galay fa jacala wuxuu bilaabay inuu ku celcelinayo daalika arrinkaas qaala wuxuu yidhi falamaa samictu markaan maqlay kalaamahu erigiisa iyo ku celcelintii qultu waxaan ku idhi biamaa tukrimu war miyaadan karaamaynynin kariiman ruux wanaagsan walaa tahaabu xataa ka haybaysan maysid miyaa shariifan ruux wanaagsan see wax kaayaniyow yaa ilaa tartama adiga ku haye xataa isku xusoon maysid miyaa baan ku idhi qaala wuxuu yidhi laa maya inaan ruux la tartamo nunna kaga xishoon maayo bi ilaa an yakuuna ruuxaas inuu yahay maahane rasuulalahi rasuulka ala sal alay dadka aan leeyahay caryaa ila tartama nabi maxamed kuma jiro intiina kale soo ma waa wada sibanahay bi caryaa ila tartamaan hadda leeyahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi biabii wa ummii iyo hooyadii ha lagu dhaafsadee dariinii darnii iga tag nebi muxamedow yaa rasuulalahi rasuulkii allow biabii anta wa ummi biabii wa ummi hooyada iyo aabbahay aan ku dhaafsadee darnii iga tag fali usaabiqi rajula ninkaan aan yaro quusiyo aan la tartamee ifasax baan ku yidhi nebi maxamed hasha aan kaaga dego qaala nebigu wuxu yidhi inshita fasax baad qabtaa bi haddaad doonti haddaad saarnaan kartaa haddaad doontidna ninkaa waa baratami kartaa qaala wuxuu yiri qultu waxaan idhi idhab tag ilayka xaggaaga orod dhaqaaji baan ku orod anugu hadda kula tartami maaye waan kaa daba imaan doonaaye orod sii orod baan ku idhi anugu adoo kale lama tartame sii orod adigu anaa kaa daba imaanaya wuxuu yidhi wahanaytu waxaan laabay rijli lugtayda lugtaan muxuu u laabaya u malaynaysaa inuu ka daba qaatu raba hadhow adigu sii orod baan ku lugtan waa ii tahay wuxuu yidhi fatafirtu waan u yara kaadiyey buu facadowtu waan ka daba orday buu lugti intaan sii daayey qaala wuxuu yidhi farabadtu calayhi waxa weeyaan waxaan ku u sugay buu yidhi sharafan hal taag intuu ka qarsum intuu orday oo orday oo orday buu dalcad ka degay buu aw sharafayni ama laba taag buu ka degay buu yidhi astabqii nafsii naftayda ayaan celinayoo baaqi yeelay uma cadowtu waan orday bi fii atharihi raadkiisa farabadtu calayhi waxaan u yara kaadiyey buu yidhi sharafan hal taaga ow sharafayni laba taag uma innii anugu waqactu rafactu kor baan lugta u qaado waan orday buu yidhi xataa alxaquhu ilaa aan soo haleela bu aan soo gaaray bu qaala wuxuu yidhi fa asukkuhu waxaan ku dhuftay buu yidhi bayna katifayhi labada garab bartankoodaan ku dhuftay leeb kagama dhufan oo dee waa sidii raggii gaalada ula dagaalamaya ma aha dharbaaxaan dha ku siiyey wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi qad subiqta waa lagaa hormaray wallaahi ilaahay baan ku dhaartay war ma lagu dhaafay qaala wuxuu yidhi ana adunnu waan yaqiiniyey bi inaad iga hormarto i soo gaartay waa nin intu u kaadiye u kaadiye markuu ka libdhay uu ka daba orday ma soo jeensana wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fa sabaqtu ila lmadiinati madiinaan iska sii aadaybi maba soo gabama ciidankii nebi maxamed ma sugin hore ka galaybi qaala wuxuu yidhi ma dhammayn karnaa intaan yaa wallah aclam sal alla calaa nabiyina mxamedi waaali halkaa inoo jooga insha allah